بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waa ganaaxid hadduu ganaaxiba ka sii dari oo un sii kharimi oo noqon baa faajirka ugu faajirka uu sii noqono sii fogaan xoogo waa loo xirma qaboojin waa la soo dhoweyn buunshaha loo dalin waa la masli ayib saas wey taasoo marka salafku ay mari kareen waana sida u taxqiijinaya alimaam ibnu taymiya raxmat ullah caleyh khalad baad ka fahanteen buu leeyahay salafku ahlubidacay goyn jireen salaantay goosan jireen hawlaad la dhaqmaysahay kolba sida maslaxadiisu ay ku jirto oo uu ku wanaagsanaya kula dhaqmaysaa u diidayn markaa iyada taas w carruurta baad markaad tarbiyanaysa mid baan usha wuxuu ka sii qaadi gaalnimo dad garac buu ka sii dariba maanta soo qaban shaafiin baa lagu qaadi washamsu wadaxaa baa la saara lagu qaadi wuu kasii darhaya laamaha ku dhici inuu ka daran mooy ka sorayn maayo midna xoogey markooda daro laba xawd baa ku filan hal rubaaxay hal olbaa ku filan wuu towladkeenhaya dhaqaaqi maayo midna wuxuu noqon balaayo marka in la soo jiido oo xoogow nacnaca loo daadiyo madaxa loo salaaxo waxaa tan baa ka fiican la oo saasuu ku roon yahay idan ruuxan marka waxa lagu maali karaa la rabaa in lagu wado taas waa muhiim xadaثna mحamed ibn maxbوb albunani ثiqة imaam وmucala bn asad وcaarim ibn fضل الsadusi qaaluu saddexdooda sheekh waxay idhahdeen xadaثna abu cawaana abوadax ibn cabdالlah اlأshkuri can qataadaة bn dacاamata baynaka layse ma ahani baynaka adiga inta ka dhaxaysa iyo wa bayna alfaasiqi ninka faasiqa ah xurmatun wax xurma ah xurmo idinma dhaxayso faajiriga ka furtay wey waxaa kaloo ka sugan xasan albasri u dhihi jiray laysa fii asxaabi اlbidaci hiiba waliha albidac xamba ma laha waa layska xaman karaa bimacnaa waa la dulmiy ma aha waxay yihiin baa lagu sheegi xantu maxay ahayd walaalkaa wuxuu dhibsanayo laakiin uu ku tilmaamayo ku sheegto waa xan wuxuu yahay laakiin uu dhibsanayo lagu sheega xan wey wuxuusan ahayn in lagu sheegana maxay ahayd hafaryo ama nalasho ama masabidasho caynkaas buhtaan iyo dhahati wey idan xanti noocaa ahayd oo ruuxa ahlbidaca wuxuu ahaa in lagu sheegaay waa fasaxan tahay fii ahlbidac taasmaa in le ruuxu ahlbidac marba hadduu yahay khuraafi xaarcuna marba hadduu yahay feeraha laga xashiriye maaha ayb ama ka suufiga ohanay marba hadduu wahaabi yahay waxaa doonta ku sheeg hawsha saas ma aha ee waxaa weeye ninka aad ku kacsan tahay adugu eed kuugu xukma inuu yahay mubtadic kuugu xukuman bidcadaa uu ku sifaysan yahay iyo wuxuu yahay waad sheegi kartaa qiibana ma aha saasuu xasanbatr odhan jiray raxmat ullah calayh laysa ma ahanin baynaka wa bayna alfaasiqi xurmatun wax xurmayna iyo ixtiraama idima dhaxayso walaysa fii asxaabi albadci kiiba saasuu odhan jiray laakiin xurmo waa idin dhexaysa xurmat alislaam iyo xurmat alukhuwa idin dhexaysa xoogowan bidicda uu ku taraaraxayna canaadin baad ku leedahay iyo ganaax salaantood ka goosato hadduu kaga raynhayo adoo xoogo gooya hadduu kaga raynhayo adoo fogeeya hadduu kaga raynhayo laakiin markay noqonayso markay taa waxba qaban weydo waa la soo dhoweynaya waa la soo dhoweynaya marka waa in waaqac la socoto waa ogaataa la doonaya saa darteed ba bacdu axaadiid inkastoo dacfi ku jiro waxay tilmaamayaan xuduudda yaa lagu oofin karin markaad mujaahid tahay markaad safar ka dagaalamayso ququurta meesha furinta laga dagaalamayo wixii xadgala ama khamr cabayn xadka halka laga oofiya lama ogolo ama waxaabayn gacanta halka lagaga goya lama ogolo waxaa dhow ruuxaad halkaa lagu cadaadiyey inuu iska dhaqaaqaba nimankan gacmahan iyo goyn hala jooga haya labaatan sana xabadda ridayo mujaahid ahaa maanta khasabay gacanta la kacey sooma gaalada u galhaya marka waa in loo yarkaadiyo markuu magaalada kusoo laabto oo saldhiga yimaado markaas laga shaqaynaya ayib idan marka waa in waaqaca iyo makaanka iyo xaalad waxo dhan aad qiimaysaa la doonaya iska uun orad ma aha hawsha xadaثna ibrahim ibn mundir alxizaami qaala xadaanii maca bn ciisa alqazaaz qaala wuxuu uhi sheekha asaga xadaanii abu urayqin aw abu rusayqin aniga abu rusayq ba iga qoran bacdu nuskhna abu zurayq bay qorahaya maxaa iga qoran ninka zurayq rusayq bitaqdiim الra calى الzay ayb wa majhuul xaal madani way ninka asaga waa nin majhuul ah dahab wuxuu leeyahy laa yucraf ibn xajarna wuxuu leeyahy maqbuul idan ninka daciif weeye anahu ninka abu rusayqa ama abu zurayqa samica caliy bni cabdillaahi bni cabaas ayuu maqlay caliy ibni cabdillaahi ibni cabaas buu maqlay waa dhashii cabdillahi bni cabaas yakrahu asagoo kohonaya waana taabici asagoo kohonayoo necbaysanaya aatranji eh, alshtadranji wey waa eh, shatranjiga aad taqaaneen baashan laadhuuga maxay ahayd eh, fardaha sawran leh isaa loo wareeji fardaha ku sawran iyo niman hub labisan iyo maxaa la intaas magaceed muxuu ihi sheekhu jag ad maxaa u taqaanaa maba taqaana adugu ayaa cabta hawshaadi weeye taas wey nadarsiidka iyo sadrajiga iyo tan iyo meeshii da'da umbaa ta la geliyey hadda meeshii da'da umbaa ta la geliyey hamsana waa lagu daray waa intaasu wuu nacbaysan jiray waana kalima farisiya kalima carabiya ma ah wayaquulu wuxuu odhan jiray ninkaas cali bni cabdillaahi bni cabaas ah laa tusallimu ha salaamina calaa man laciba ninka ku ciyaara bihaa baashaas shadranjiga ah yaan la salaamin wa hiya min almaysri qamaarkay ka mid tahay waa qamaar waxbaa lagu kala qaataa ayib turubka mar qamaar noqonhaya ilan mar baa lasku lagu kala qaataa waa taqaanaan kan dambaskiya meelaha lagu wareegaya tacbaanka ma ah midka qumanee kuwa qaangaarka ay ciyaaraan waa khamaar cad wey isagu ayib midka xaafadahe dhalinyaradu iyagu ay dambaskisa mariyaan waa baab kale daciif اlisnaad maqtuuc maxaa yeelay abu rusiiq baa taabici ah idan wixii taabici ku eg waa maqtuuc wixii saxaabi ku egna waxaa weeye mawquuf wixii ku eg nabi maxamed la gaarsiina marfuuc wey wa abu e, rusayqin majhuul majhuul xaal wey baabu man taraka الsalaama calى mutakhaliqi mutakhaliqi wa asxaabi اlmacaasi wuxuu baabay ninkii ka tegay salaanta oon salaamin cala almutakhaliqi ninkii cadarkoollaha soo marsaday iyo waasxaabi almacaasi qolyaha macaasida u saaxiibka khaluuqu waa bahal haweenku ay marsadaan oo cadar ah ama udgoon marka sida kool ahaan baa jidhka loo marsadaa cusfurkuu egyahay ama huruudduu u egyahay laakiin wuu udgoon yahay dhowr geedoo lasku daray wey haweenkaa marsan jiray meelahan jidhka iyo marsan jiray marka soomaalida waxay dhihi jireen cadar koolle bimacnaa meeshuu ku dhagahayaa wey markaasay dhihi jireen ma aqan waxa u taqaanaadi xadaanaa marka haweenka lagu talagalay hawlaha waa baab haweeneed ninkii ragee galaayey wuxuu isku shabahay dumar mar hadduu dumar isku shabahayn ruuxa waa caayan yahay lama ogolo shareecadu yani dadka bini aadamka iyo basharka iyo khalqigu ruux kasta ilaahay subxaana wa tacaala qaabka ugu talagalay buu rabaa inuu ku socdo ayb sacbaa waxaa la saaray reeryo intii heryo eh, la saaro laba har lagu gediye yaa la raray ayib markaasaa rukuub laga dhigtay nina waa fuulay fuul siciguu hadla wuxuu i sideen layguma taligal anugu beerahan qodaa waanwaanmalaa hawlahan hawlaygi ma ah <laughs> dadka wallahi waxay dhaheen subxaan allah sacba aminka hadlahay nabi maxamed sal ly slam anugu waan rumeeyey abubakar iyo cumarna waan rumeeyey ayib shay kasta qaab buu leeyahay wاlkhayla wاlbiqaala wاlxamiira litarkabuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun ninka ragga waxaa rabaa qaabkii iyo dhaqankii iyo geedi socodka rabba ugu talagala inuu ku socdo hadduu naaganaagays noqdo ama dumarshaneeyo u noqdo beerka laga xashirin gabadhu hadday baabkeeda ka baxdo wiilo noqoto wiilo ayadna beerka laga xashirin lama ogolo in laisku leexda lama doonay nin dariiq ba lagu talagalay marka hawshaasa laga dagaalamaya laguma ogolo dharkoodi laguma ogolo qaabka u soconaya laguma ogolo laafyahooda laguma ogolo waa inaad aan lasu khaldamin ayib eh, ciyaal maclamuhu meesha socodka uxum waxay ka bilaban kabaha dumarkay gashanaya marka u horraysa ee daruux ka bilaaba kabaa gabdhuhu qaadan waa eedarada u horraysa halkaasu ka bilaabi kabihii walaashii iyo gabdhihii suuqa ku aadi kadibna cilaan buu faraha marsan iyo faryarada iyo sii dhaqa u socon kadibna jeega xeer baa ku xigay iyo dhaga durasho waxaaso dhan lama ogola sheekh ayib xadaثna زكريا بن يحيى قال xadaثnي القاسم بن حكم زكريا بن يحيى ثقة إمام waana soo maray قال xadaثnي القاسم بن حكم الcرني صدوق حسن الحديث قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي ثقة إمام عن علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي ثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال mر النبي نبي محمد baa soo maray calىa qowmin qolyuu soo maray muslimiin ah fiihim uu ku jiro rajulun baa ku jirayo mutakhalliqun ismariye isku dharoobay isku dhamoqay bikhaluuqin bahalka caadkoolaha loo yaqaan furuud dumar oo carafaysu marsaday mutakhaliq wuxuu ismarmariyey uu ismarmariyey bikhaluuq cadarkoolahaasu ismarmariyey fa nadara ilayhim nabigaa fiiriyey ayb ninkii baa nabigu fiiri saasuu u fiiriyey wa sallama calayhim jamaacadeen nabigu waa salaamay wa acrada nabigu waa ka jeestay can irajuli ninkii is mariyey hawlihii dumarka faqaala arajul ninkiiba wuxuu yidhi acradta canii nebi maxamedow nebi maxamed qolyahan waad salaamta waad dhawraysaa indhahaad ku haysaa ishaaduma il naxariis weye aniga intaad ugu muddaad iga leexisa haddana maxaan eeday waa su-aal meesha ku jirta qaalna wuxuu ihi bayna caynayhi jamratun labadiisu indhood meeshu udhaxaysaay dhuxul dhimbil naaraa ku taalla meelahama marsaday meelahama marsaday waxaada hindidu marsadaan samayn arag qolyahan singan singaa wax yaroo meesha marsadaan oo guduudan noocaasoo kale ahaan jira ayb nab wuxuu uhi bayna caynayhi labadiisa indhood bartankooda waxaa ku yaalla jamratun dhimbil dab oo naar ah idan saasaan oga jeesa anuma dab naar baan fiirinaya wa ilahay cahogelinaan fiirinaya dadkan islamkaan fiirsanaya idan un soo baabiin bay la tahay marka ayada sheekhu xadiidka waa ka boodan ma xukumin laakiin waa xadiid xasana way xadiidku aniga bayna caynayhi waa ii qoran idinkuna waxa kuu qoran bayna caynayka saasana waa macquul lanno khidaabku wuxuu kusoo socday hadalku khidaab ba kusoo socday hoos maxaa qoran caynayhi bacdu nusakh baa badna bayna caynayhi qorahaya badhna waxay noqonayaan bayna caynayka isdiidi mayso marna waa tajriid marna waa khidaabka caadiga ah dhibba ma laha ayib idan lama xadiidku waa xadiid xasana wey xadiidku waa xasan ama waa saxiix cala aqali taqdiir قال xdثna إسmاعيiل بن أbي uweysi qاaل xadثnii سulayman iبن بilaal عن iبن cajلان محamed عن cمر بن شhucayb بن محamed بن cabdاللahi بن cمر بن cاas iبn wائl الshmi الsahmi can abihi can jaddi waa lagugu abtiriyey saa hadda ka aad u garan waayeenba hadda kadib camr bn shucayb abtirkiis baa yuu caaw ku siiyey bukhaari camr bn shucaybin can abihi maxamed wey can jaddihina waa cabdullahi bn camr caas oo saxaabigii ah marka hadda kadib inaysan ku gabanin baa lagu leehay ayib saasaa loo badan yaha wadaada waxay dhah can abihi hadduu yidhahda waxaa weeyaan shucayb shucaybka abba ah ayib markaas maxamedna wuxuu noqonayaa jadki idan xadidka markaa inqidaac baa galaya laakiin sida saxda waxaa weeye sidaa hore aanu sheegnay can jadihi ana rajulan oo marka cabdullahi bn camr caas ah ana rajulan baa ata nabiya nabiga u yimid nin baa nabiga u yimid wa fii yadihi gacantiisana waxaa ku jiray khaatamun faraati ama kaatun oo min dahabin dahab ah kaatun dahab u qabay fa acrada الnabiyu nabigaa ka jeestay ka jeedsaday canhu can الrajuli falamaa ra'a arajulu ninku markuu arkay karaahiyatahu nabi maxamed kohsigiisa u koonsaday faraatiga dahabka ah dahaba waa dhaqaaqay ninkii muslimka ah, fa alqa alkhaatama faraatigii buu xooray uu tuuray iska siibay agga washalwey wa akhada wuxuu soo qaatay khaataman kaatun buu soo qaato min xadiidin bir ah fa labisahu markaasuu soo xidhay wadaadkii tiibu soo xidhay wa aata nabiya nabigu haddana u yimid qaala rasuulka haddana wuxuu ka yidhi kii kale haadaa sharun kanaaba kii hore ka shar badan har labskiisu shar wey haadaa sharun kanaa shar shar wey haadaa midkan dambe soo xidhatay ee birta ah xilyatu ahli الnaar ahli naarka dadka ahlu naarka waxyaabaha lagu biladeeyo wey ahlu naarka waxa loo xidho wey bir iyo balaya dad maqosho ahlu naar baa lagu talagalay ayib walahum maqaamicu min xadiid wey haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim faاladiina kafaruu quطica lahum hiyaaba min naar yusabu min fawqi ru'uusihim اlxamiim yusharu bihi ma fii buطuunihim wاljuluud walahum maqaamicu min xadiid salaasil iyo bir iyo hawlahaas hawle ahlu naar wey ka bax baale zacaabi hawsha ayada dhig birta dahab laguma ogolo hawlo dumeereed weeye birna soo ma aha bir faraati kama dhigi karti hawle ahlu naar wey qaabkooda in lagugu arka lama ogolo hawlo dumar laguma ogolo xayawaanka sidiisi laguma ogolo ayb sida ratayaan loo fadhiisana bal marka la sujuudahay marka intii litidaalaad la soo aadayo fadhiga si awrkiyaan loo fadhiisanin sharciga kuma ogolo haddii la sujuudayo labada jeeni sidii eygii aan loo fisan dawcadi ayib haddii eh, la tukanayo yaan la gaardaymoonin jaleecada farabadan sida dawacada lama ogolo salaada sidii tukin laga qubqubsiinayo digaagtii waxaas o dhan laguma ogolo shee xayawaanka laguma ogolo gaarada inaad shabaad laguma ogolo dumarka laguma ogolo ahlu naarka wadda mustaqiima lagaa raba shareecadu meel kasta waa laga cufeeyey baab ahwnar ka noqaa lagu yihi baab gaalana lama ogolo xagga haweenka ma u taraarxan maya nin ragaa tahay shahaama iyo shajaaca iyo haybad baa lagaa raba ayib aminkaad baaldhowrka dib ogu noqon maxay tahy iyo carruurta heeraarkeedii nin weyn waad arkaysaa sidii waaga carruurta yare loo heraari jiray carruurta madaxa qaybna loo xiiri jiray qaybna loo dayn jiray hawsha carruurteennun bay show qolyahan reer galbeedka reer yurubka intay waddanka yimaadeen waaga wareegahayeen caruurta soomaalia wada heraaran qaybna halkan watiibay qaato hadda ayuu ku xaragoodaan tay carurteenna ka qaateen ay ku xaragoon hayeenba hadda dhallinyaradeenni iyo dhalinteenni ay wanaag moodahayeen ayib mm. wadaadahaas maqluub bay u gashay maqluub bay u gashay wadaaduhu ritigu wuxuu hormariyaa jilbihiisa jilbu hormaryato aduna jilba hormaraysa lama ogolo rukbat lbaciir waa labadiisi jeeniy hore wey aduu rugbadaada waata idan laguma ogolo ibnuqayim iyo maqluub ogoshe kutub lua walmacaajim kulli waxay qorhayaan waa rt wuxuu hormariyaa lowgiisa aduguna low laguma ogolo nin baa wuxuu qaata asagu labuu lahaa afar buu lahaa adna afar baad leedahay labada lugood waa labadii lugood aa dambaysay labadan gacmoodna waa labadii adina hore ee ritiga idan macnuhu waxaa weeye kuwan gacmaha hormarin waa khalad ilaahay lowe kuma samayna kan mirfiq baa lahahdaa iyo xusol iyo jiqil waxaa tihahdaba ayib ritigu wuxuu dhigaa lowyihiisa yaa u horeeya jilbuhu dhulka dhigtaa jug intuu yidhahdo kadib lugaha damba dhigaa waa taqaanaan ayib <clears throat> adigana muslim laguma ogola inaad jug tiraado ood waa sii daysato waana khalad waxaa ka fiican inaad gacmahaas ka hormariso ninka waayeelka hadhow ma awoodi karaa inuu lowyaha u dhaco aaniyan jugtan badan lowyaha ku dhacaysa dhaawac bay keenaysaa ama akhirka dambe somal waay ataa way yaqaan waxay dhaheen jug lawa kaa gaadha iyo kalaan waalid maxay dhihi jireen iyo kicin abeesad midna kaama hadho kufti lawa kaa gaadhay iyo kabasubga iyo kicin abeesad midna kaama hadhay dhihi jireen ayib bimacnaa lowgu waxaa weeyaan intaa yar jug yar hadday gaadho oo kugu soo kacaya aakhir markaad waasho xoogoog boolasha ku dabcaaneed nacfi badan uu kaa baxo ad hadhow kugu soo bixi abaasaduna sunteedu kaa hari haaliban markay kuqaniintood ka kacdo dadan u dhiman maalinkaaba markaad weyshay kugu soo kici suntu inta badan ma hadhaadee nabig xay sal slam yowma khaybara suntii afkiisa gashay waa u dhintay salawatullah wasalam aleyh siduu sheegay kalaan waalidda waa habaarka waalidka hadduu habaaroo ku feeriyo weligaa nagnagla akhriga kugu soo bixi ayib si kastaba noqotay waxaa weeye sida raajixa ay culamadu ka hadleen ee hataa abu isxaaq alxuweyni kitaab gooniu ka qoray risaalo ka qoray xadiidka sharxiisa waxaa weeye ruuxa muslimka gacmaha inuu horeeyaa sax madaahibtuna isku khilaafsan yihin dhibban ma laha laakiin gacmaha la horeysiy <clears throat> farajaca waa soo laabtay saxaabigu marka lagu yidhi dahabka tuur lama ogolo oo birtana ha ka dhigan faraati tuur fataraxahu waa tuur haddana waa xoray walabasa wuxuu soo xidhay saxaabigii khaataman araati ama fargashi buu soo xidho min waraqin fido laga sameeyey fido fasakata canhu nabiyu nabigaa ka amr salawaat wasalaamu caleyh arrinta ayada marka waxay fidadu ay bannaantahay iyadu waa xadiid xasana ama saxiixa maxaa yeele shaahid buu leeyahay cinda tirmidi wa abi daawuud wanasaa'i xadiidku waa saxiix cala aqali taqdiir weliba xasan waa dhaafaa bidaatii xasan u yahay laakiin bishaahidii wuxuu noqonayaa saxiix sida darteed ibnu muflix aladaab sharciya wuxuu ku leeyahay majaladka saddexaad an boqol iyo afar bogga ah hada xadiiu xasan buu leehay ayb ama xadiidkii ahaa iltamis walow khaataman min xadiid waxaa weyaan calaa jihat almaaliya baa loo raadinaya haba yaraatee faraatin maalan allah ka dhigay oo markaa iibsataba allah ka dhigay soo raadi bay ahayd yani min baab alghaaya ayay ka ahayd ee laga qaadan maayo in ninka muslimkaa uu faraati bira xidhaay meesha laga qaadan maxaa yeelay xadiidkan waa khaas waxaan loo soo kaxeeyey oo loogu yimid faraatiga lagaga hadlahay kaana mihir dumar baa laga hadlaay ayb haddii la tacaarud baa weli meeshu ku jira waxaynu leenahay xadiidkaa hore waa mubiix iltamisulow khaataman min xadiid waxbuu banaynaya xadiidkana waa diidan yahay weliba ciladii buu caddeeyey inay xilyatu ahilnaar tahay xadiid wax reebahayoo xarimaya iyo xadiid bannaynaya hadday isqabtaanna waxaanu rajaxaynaa haddii jamci suurtogeli waayo waxaynu rajaxaynaa xadiidka wax diidaya idan khayr wax kuma yeela sharabta hoga weeye iskaga fogow ayb marka saasa la rabaa calى aqali taqdiir karaahiyo calى aqali taqdiir in faraati bir aad xidhatahay waa karaahiye haddii kale xaaraam markaa la iskaga fogaa ah? maya biraha agga weelashaanta waa fasaxan yihi in lagu xara wadaan diidana in lagu xarado faraata laga dhisho dugaagada laga dhigto jinjimo laga dhigto yaan diidana weliba waxaa weeyaan waa taxriimkiisu waa caam rag iyo dumarba lanna cillada la geliye waa xilyatu ahli naar gabadha muslimadda looma ogola laftirkeedu wax xilyata ahli naar ragga khaas kuma ah kan birta ragga khaas kuma ah xadaثna cabdالlah بن صالح katib الleyt qala xadaثnii leyt بن sacdi can camr بن xاariث can bakr بn sawاdة الجidاacي الbsri ثiqة فقيه muft can abi النajiib ibn xibaan iqaadku ku sheegay ninka asaga ibn xajarna wuxuu le waa maqbuul ibnu yunis ninka loo yaqaana taarikhu misra ninkas kale ha ah wuxuu leeyahay wadaadkan abunajiib eh, aw nujayb kaana axad alfuqahaai fii ayaamih min faqiih ayuu ahaa ayib ninka noocaasa marka xadiikiisa in la taxsiiniya waa macquul laakiin sheekhu waa daciifin doona raxmat ullah caleyh an abi weliba taabici aad garanaysa hadde can abi saciidin alkhudri qaal aqbala rajulun ninba wuxuu ka yimid min albaxrayni meesha baxrayn loo yaqaano ila nabiy nabi maxamed xaggiisuuna u yimid oo soo aaday baxrayn xilliga nabi maxamed meesha loo yaqaano waa baxraynta laftirkeeda qaybo ka mida ilaa dhulka hadda qatar loo yaqaano aagaaso dhan baa baxrayn laisku odhan jira addun baa la kala qaybiya in yar gooni loo gooye mooye <clears throat> hataa iyada magaca qaara way wadan jirtay dharka laga keena qatriya la odhan jiray dharka laga keenay iyo cumaadaha laga keenay iyo jubbadooyinka laga keena waa la odhan jiray <clears throat> waynu soo marray adabka baynu ku soo marrayba fasallama calayhi rasuulku salaamay ninkii baxrayn ka yimid nabigu salamay salawaat ullahi wasalaamu calayh falam yarud nabigu oma jawaabin shibbu ka yidhi wa fii yaddii gacantiisa ninkaa waxaa ku jiro u eeday khaatamun faraati o min dahabin dahaba wa calayhi wuxuu kaloo qabay jubba xariir jubbatu xariirin jubbad xariiruu qabay bimacnaa jaakatiin xariir ah ayuu qabay ama koor waxaa tiradaba fanalaqa arajulu ninkii baa tegay xaala kownihi maxzuunan asagoo walbahaarsan nebi maxamed baad salaantay salaanta nebigu waa kaadin oo kuu jawaabo ayib klowma wax aayad baa soo degtay xaaskiisiiba u dacwooda wuxuu hi gabadh yahay nebi maxamed maanta salaamay intaan issoo habeeyey oon faraati dahaba isku soo tuuro oon jubbad xariira saa iskugu riday oo baa nabiga salaan ku gaaciyey nabiguna wuxuu yidhi ima bixinba shib buu iga yidhi gabadh caqli badan bay ahayd fa qaala waxay tihi lacalla birasuuli illaahi rasuulki ilaahay inuu eday baa laga yaabaa jubbataka wa khaatamaka aniga lacala ay qoran bacdu nuskhana haqula ba ay qorahayaan soo maa kulligiin lacala idin qora war maa ka daysaan wuxuu haqulo u qoray ma jiraan ayib faqula birasuuli rasuulka ilahi waxaa ku cuslaaday jubbataka wa khaatimaka bay tiri jubbadaada xariirta ah iyo faraatiga dahabka amuu nabigu eersaday oo uu qoonsaday gabaniyo halkay toogateeg waa dumarku mogta wax badan baa dumar waxaa ku jira adigaba kaa maskax badan ayib wax badan dareemi kara marka waxba lama weydiin lama tashado war jira ma ah waa lala tasho waxba la weydiin ayib laakiin go-aan kalaa iskale faidaa cazamta markaasay soconaysa washaawirun fi lamri way ku jiraan gabdhuhu reerkas kale ayib faalihimaa tuur bay tii iska xoor uma cud ku laaba rasuulkay tii intaad iska xoorto jubbadda iska dhigto ood faraantayga dahab ka rasiibto bal nabiga mar labaad salaam bay tii aan ogaane fafacala saxaabigu sida buu yeelay faradda salaama nabigu salaantii ka radiyey wuu salaamay nabigu salaanta waa u jawaabay faqaala wuxuu uhi saxaabigii marka dacwuu soo ogaya markaas markan dacwuu ogahaya faqaala wuxuu uhi ji'tuka aanifan mar dhoweytaan nabi maxamed waa imid mar dhow oo hadda ahayd baan kuu imid waana ku salaamay fa acradta canii waana iga jeedsato imada jawaabine maxaa jiray hadda maxaad iga qaad salaanta hadaan iga diiday qaala nabig wuxuu ihi kaana fii yadika gacantaada waxaa ku jiray jamrun min naar dhimbil dab ah dhimbil naar ah dhuxul naaraad wadataniyo waa dahabkaadi nin raga looma ogol saxaabi wuxuu ihi marka faqaala haddayba saatoo dahabka xidhashadiisu ragga uu yahay naarba yahay oo lagu naargeli ama aada noqon oo nin dhimbil daba faraha ku wata laqad jitu idan waxaan la imid buri bijamrin kaiir dhimbilo badan baa naxan ugu tegay marka waayahay intaan mudda aan soo watay dhowr faraato horaan soo isticmaal wada dahabe dhimbilo badan baa igu tegay marka wixii horeedan ka warqami laguma haysto ninku wuxuu jaahilka ka aha looma hayso wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula haddaa laguu sheegay waad ogaatay maca asalaam wixii hadda ka dambeeyo qaala rasuulku wuxuu idhi inamaa ji'ta bihi waxaad la timid oo jubbad xariira in la gashada ah oo faraati dahaba fargashi laga dhigta ah laysa ma ahaanin biaxadin mid kuma sugno akhnaa mid ka deeq badan ama ka kala fiican ma ah min xijaarati alxar waan hadda sida io qoran laakiin sheekh wuxuu leeyahay kelimada tashwiish baa ku jira inamaa ji'ta bihi laysa biaxadin akhnaa min min xijaarati alxara وفي النساء ليس بأجزأ عنا وفي المسند غير مغن عنا شيئا إلا ما أغنى الحجارة الحرة أجزاء idin qoran miya بأجزاء عنا baa idin qoran waa sidaas نساء ku qoran saasaa macnahaasaa marka aad moodaa inuu quruxsan yahay إنما jiئta bihi waxaad la timi صaxaabiyow laysa ma ahaanin بأجزأ mid ka fadl badan kala fiican cana xagga yaga min xijaarat اlxar wixii dahabkeed baraha soo gashatay iyo jubbadihii haddaad mooysa inaanu qiimayn annagu xarar iyo dahab dhagaxyahaas nagalama duwanow agtaanada addunya wax kama ah ruux muxuusla kunsaa oo dahab iyo alaab u gashdaa oo saacad laba boqooo doolar iyo kun dolar la gaday iyo qalin saddex boqooo doolar la u xihanaya dadkaad shindhaysid wey dhaha la wada taago kulligood ba wacdara u dhigtid wey waxaanaad isku taagayba danka ma lihin wey maba qiimaynna waa isku dhibin aayar calaa yararka iyo faraatigaada fudaas ka soo ayib waa dii biajza cana layihahda biafdala mi cana wey ayib walaakinahu hase yeeshee mataacu dunya mataacu alxayaati addunya waa adduunyada noloshan dhow ee sokaysa bilicdeeda wey bilicdeedi iyo dhalaalkeeda iyo qurqurxdeeda wey qaala wuxuu ui saxaabina fabimaada atakhatama bimarka haddii dahab la diiday maxaan faraanta ka dhigtaa fargashi qaala wuxuu uhi bixalqatin garaangar oo min waraqin fida xalqada waxaa wareegsan ba lahasiisuba ee fargasho ilama wareegsan yahay min waraqin aw sufrin ama nuxaas ah maar waxa u taqaanaan maarta aw xadiidin ama bir ah idan sheekhu xadiidku wuxuu eedahayaa intan dambe sufrin aw xadiidin waa bir maar iyo birba lama ogolo xadiid horee ka xoog badnayd ee saxiixayd buu ka hor imanaya idan wadaadka eh, abunujayb ah kelimada uu la yimid waa kelima aan laga aqbalayni wax ku mutaabiciyeyna ma jiraan idan xadiku saasoo daciif ku yahay sheekhu saasoo qabaa laakiin waxaa fiicnaan lahayd siduu sheekhu yeelay eh, saxiixu tarkiib wa tarhiib laba kun lixdan iyo shan raqamka ah in xadiidka leeda waa xasanu ligayrihi muxuu idin qorhayaa saxiib idin qoray idinkuna daciif kitaabkaadu muxuu ah asagu maxamedow muxuuha ah kitaabkaada bal soo qabo ah, bal saadhakaas oo dowlad cusube eh. maya sheekh waa waa khaldamay eh ninkan sheekh xadiidka waa ku daciifiyey adabka meeshuu xadiidku sheekh ku saxiixiyey waa saxiixatu riib tariifka wey laba kun laba kun lixdan iyo shan raqamka ah saxiixun likhayri buu ka dhigay inta saxiix likhayr noqon kartana waa inta hore xadiidka qaybtiisa hore wey een wadnin aw sufrin wa xadiid intaa makhraati ma laha ayib adabu zifaafka iyo adabkaba intaba waa ku daciifinaya marka waa xasanun hal u qora xadiidka ilaa eh, kalimatay sufrin aw xadiid baabu tasliimi cala alamiiri ninka amiirka madaxweynaha in la salaami karo iyo in kale buu baab yahay xadaثna cabdاlغafaar ibnu daawuud ibnu mihraan alxaraani iqaة faqiih qaala xadaثna yacquub ibn cabdالraxmaan mawla xuraqa aljahani can muusa bni cuqbata saaxib اlmagaazi can ibni shahaab الzuhri ana cumar bn cabdاlcaziiz khaliifadii raashidka ahaa sa'ala abaa bakri buu weydiiyey alumawi sa'ala abaa bakr buu weydiiyey ibnu sulaymaan ibn abi xasma abubakr ibnu eh, sulaymaan ibn abi xama oo taabici ah ayuu su-aal weydiiyey wuxuuna ku yidhi abubakr yaktub abubakar muxuu u qori jiray markuu waraaqaha qorhayo ama dhambaal dirayo ama wareegto dowladda uu gaadhsiinayo magaciisa markuu qorhayo taytalku isticmaalayo iyo shacaarku isticmaalayo waxay ahayd min abi bakr khaliifati rasuuli illah waxay ka socotay dhambaalkan wuxuu ka socdaa abubakarkii ahaa khaliifkii nebi maxamed kusimihii nabi maxamed ahaa uma kaana cumaru yaktub wuxuu asna qori jiray bacdahu bacda abi bakr markuu dhambaal dirahayo min cumar ibn khaaab khaliifati abi waxay ka socotaa cumar ibn khaaab oo ah khaliifka abi ila abu baa usha loo dhiibay abu wuxuu sii magacaabay markuu dhimanhayay cumar idan cumar cabdilcaziz wuxuu haystaa wuxuu leeyahay hawltan dambe ee soo baxday ee markuu ay madaxweynayaasha reer bani umaye iyo mucaawiye iyo xilligoodii iyo cali iyo cumar iyo qaybihii dambe ay qori jireen min amiiri muminiin goorma bilaabatay amiirmuminiin goorma bilowdu weydiinaya abubakr waraaqihiisii iyo hore dhaqankiisi hore waxaan ka haynaa min cumara khaliifata abibakr hawshan dambe ee weyn xageed ka keenteen buuri su-aal meesha ku jirta ninkana wuxuu u weydiinaya maxaa yeelay asaga ayidii aabbo oo sulaymaan aabbihii sulaymaan islaanta dhashay waa ashabaab bint cabdilaah alansaariya gabadhii aad u qiimo badnaydee nebi maxamed xataa u dhihi jiray ruqyada iyo qaabka wax loo akhriyo namlada loogu tufa xabse bar uu nabigu dhihi jiray cumarna suuqii madiine iyo uu dhihi jiray haweenka iyo hawshaas khayaanadii ii ogow maamul dhan u hayse islaan aad u qiimo badan bay ahayd marka wuxuu ogyahay reerka inan reer cilmiga uu ku duugan yahay su-aashuu weydiinhaya wuxuu ihi man awalu man kataba amiira almuminiin man waa kuma awalu man katab ruux u horreeye qoray amiir almuminiin qoray ee ka dhigtay cinwaan ii sheeg ayib fa qaala wuxuu ihi xadaatnii jaddatii waxaa ii warrantay ayaydii haddaan ahay abaabakar ibnu sulaymaan ibn abi xasma waxaa ii warrantay ayaydii ashifaa binti cabdillaah yani waa jaddatu abihi min jihati abihi wey waa ayii aabbo ayii hoya ma ah aabihii sulaymaan bay dhashay waa ayii hooy waa jadda min jihati abihi wa kaanat gabadhaa shifa waxay ahayd min almuhaajiraati اlwal gabdhii u horreeyey soo jirooday maka ka yimid ee madiine u soo jirooday ahayd muhaajiraad suurta mumtaxin lagaga hadla arrimood ayib wa kaana cumar bn khaaab wuxuu ahaa waxaa tarjama shaksiya laga bixinaya gabadha gabadha dheeldheela ma ah wa kaana cumar bn khaaab wuxuu ahaa idaa huwa dakhala suuqa suuqa markuu gala madiino yimaado dakhala calayha waa salaami jiray suuqay u dhowo deganayd xilla waa u haysay ayib oo waxay ahayd dowladda la shaqaynaysa khilaafada cumar bay la shaqaynayso khaladka iyo suuqa sicir bararka khariban iyo musuqmaasuqoo dhan bay kontarooli jirtay ninka xooguu qariyaa beriis qoyan ee badar khariban iyo waa la qaban hay man hashana falaysa mina dhab la soo siinhay hawlahaasay mas-uulka ahayd cumarna markuu madiine ay yimaado suuq usoo dhadhaco gurigeeda u dhawaay wuu booqan jiray marka gabar culus weeye haweenuu cumar booqan hayo ayib min almuhaajiraat alwal waa hawl eh, gabadh culus wey <clears throat> bal nabigaa ka codsaday haweenkiisa qaybo ka mid in ay wax barto nabi maxamed baa ka codsaday ashifaa in xafso ay wax barto marka gabadh gabadha culus wey iska ilaali qaala waxay eh, tiri ayadii baa ii sheegtay buu ayadii cilmigeeda baan kuu sheegaya niyahow cumar bin kataba cumar bn baa u waraaq wuxuu u qorayaa caamil ciraaqayn labadii ciraaq caamilkoodii nimankii loo diray mas-uuliyiinta ka ahaa ciraaqayn waa basri iyo kuufa ciraaqaynka lagu sheega waa basri iyo kuufa ciraaqayn loo yaqaana labada nin ee mas-uuliinta ka ah ciraaq basri iyo kuufa ayuu dhambaal u diray sayidina cumar bn khataab muxuuna ka codsaday anibcaf ii soo dir ilaya aniga birajuleen laba ninoo jaldayn xoog badan nabiilayni weliba garaad iyo garasho leh laba ninoo jidh ahaana niman dhisanoo xoog badan ah ayib oon ducafo ahayn لأن المؤمن القوي خير, خير من المؤمن الضعيف وفي kuلi khayر ayب laba nin xoog badan xaggana maskax iyo garaad iyo garashaad ku tufaysagayso dul buuri idan caqli ahaanna waa inay niman caqli badan yihiin jirna niman dhaysamaan kaa rabaaba labadaa nin soo dir cumarow labadaa nin maxaa ka rabtaa as'alumaa waxaan weydiina can ilciraaqi wa ahlihi reer ciraaq baan ka waraysa nimankaas reer ciraaq baan rabaa inaan ka warayso reer ciraaq niman dhib badan bay ahaayeenoo shiddo miidhan intaasu saxaabi intay eedeeyeen cumar waagii dambe habaaray cumar baa habaaray mukiru u diray waa ka edsheegteen abi muusa u diray waa ka edsheegteen saxaabi loo geeyey xataa camaar bay cid loo geeyon ka edsheegnin sacad maqaas bay ka edsheegteen nin kastay ka edsheegteen cumar intuu saxaabada saa u firin ragga asaga ugu qiimo badan oo ku bakhaylayay ee u lahaa madiinayaysan dhaafin ha ku ag joogeen aad la tashatid dhibka waaweyne muslimiinta madaxa u saartid buu u diraa markaasay bilo kusoo dacweeyaan ilaahw reer ciraaqana way dhibeen oo taladaba iga qasanayaan labis calayhim washdud calayhim buui mm, cumar waa habaray saacadda laga bilaabay ilaa yimah reer ciraaq dhib kamaysa bixin ma cumar ba lasku taabtaa mustajaabu dacw ahaaye ilaahw reer ciraaq arrintiibay iga qaseen buui raggaygi oo dhan iyo eh, micgirti iyo maqaawirta raggii xulka ahaa ee nebi maxamed ku dhaaranhaya aniguna aan gacal ka dhiganhayay bay ka soo wada sheegtay ninga dhahan salaadda ma yaqaan war midinkaa salaad yaqaan hadduu <laughs> muhaajiriin aan salaad garan waayeen ninay dhahan waaba waaba kibiraan guriga kama soo baxo wuxuu leeyahy usbuuc dhan usbuucii laba maalmo usa soo bixin buu leeyahy waa nin wuxuu xidho waayey hal maalin ba usa soo bixin bay dhaheen muxuu soo bixi waay halla weydi wuxuu soo bixi waay maalinkaa saxaabigu dharka dharku dhaqdaa dhar kaloo xidha ma haysto dharku maalinkaa dhaqdaa guriga dhexdiisa ku wadhaa intuu dharkaa u gegahayo waa inuu guriga joogo muxuu ku bixi maalinkaasay haystaan leey muxuu usoo bixi waayo idan nin kastaa xoolahoodii iyo hantidoodii ciraaqo meeshu u hanti badan iskaga ilaalaya waxay leeyihin waa ma fiican ninka asaga taladoo dhan bay iga qaseen bu ilah way qaseen ayaguna qas buuri ku yimaadaanba ree ciraaq uu habaaray qaskii bay ka bixleen ilaa qiyaama saca qaskaas ku jirahayaan marmaray oog duusadaan waa laheli laakiin as ka bixi maayaan marmaray duusadaan oog khilaaf istaagto roonaa laakiin habaarka cumar in badan buu shaqaynaya waan lahayaaba <clears throat> dadka lama dhibo dadka wanaagsan ahlu khayrka dhib looma geysto halis weeye waa laska ilaaliyaa somalida waag hor waay dhihi jireen culumay dheheen dad kebe kugu dilaan culmo se wadaaday dhihi jireen mxuu ahaa culumay dheheen dad kebe kugu dilaan abeesana dhulo aki abasadu mugta dhulka carraday u egtahay adoo arkaynin bay ku qaniini ka tallaabsay dhagkaasima ku saydhi hadday nooc kala tahay marka ka duwan tahay dhulka durbaan laska arki laha xaggaasaad ka arki lahay wadaaduna waxay dhaheen culammaduna dad bay u egin laakiin dad ma ah korka dad bay u eg yihiinoo waa ruux bini aadan laakiin alaab baa ku dugan iska ilaali kolley raggi rag idin baarin jiray baa dejiyaan u malinhaya waxun bay naga tari waxun bay noo qaban insha allahu tacaala asalhu can icraaqi wa ahli waxaan weydiin bu ciraaq iyo ahalkeedii fabacaa ilayh wuxuu u diray saaxibu alciraaqayn labadii ciraaq ninkii mas-uulka ahaa bibaliid ibni rabiicata yani labiid baan rabaa cafwan bilabiid labiid ibni rabiicata wa cadiy ibni xaatim labadaa nin buu u diray ayb faqadimaa waxay yimaadeen labiid ibni rabiica iyo cadiy ibni xaatim almadiinatay yimaadeen fa anaakha waxay ju'iyeen ama arrumiyeen aaxilatayhima labadii gaadidsaraayeen labada gaadid saaraayeen labadii halaad ee rukuubka bay fadhiisiiyeen bifinaa'i اlmasjidi masaajidka nebi maxamed ardaagiisi banaankiisi bay soo fadhiisteen uma dakhalaa almasjida masaajidkii soo galeen fawajadaa camrun caas bay ka heleen meesha saxaabigaasa ugu yimaadeen marka masaajidka yimaadeen xilligay soo saxaabigaasaa dhex fadhiya faqaala lahu waxay ku yidhahdeen camar bay la hadleen yaa camr ista'din lana calى amiir اlmuminiin waxay dhaheen niyu idan noo weydiiye amiirkii muminiinta oo cumar ah noo weydii idan carabkoodin baa ka soo baxa maalinkaas u horreysay camr caas maqaloo maqla amiiru اlmuminiin labada nina ciraaq laga soo diray cadiy bn xaatim iyo labiid bn rabiica markay madiine yimaadeen masaajidka taxiyat masjid ku tukadeen ee camar salaameen camarow waxaan kaa codsanaynaa inaad idan noo weydiiso calى amiiri اlmuminiin hadalka aad buu ugu farxa ibnu wuu ka faadaysan doonaa nin caqli badan buu ahaa ayib wuu orday cumar buu u tegey wuxuu idhi yaa amiira almu'miniin waxaa meesha taagan cadiy iyo lamidna rabiica cumar wuxuu yidhi hadalka xageed gad ballamgilaanada meel saaran hadalka asaga boqorad baa ku taqaana <laughs> hawsha baa marka socota faqaala lahu wuxuu ku yahay yaa camr ista'din idan noo weydin lanaa annaga calaa amiiri almu'miniin fawasaba ee cumara ahaa bay dheheen amiir mumin cumara fawasaba camrun baa booday daf buu yidhi fadakhala calaa cumar buu u galay faqala wuxuu yidhi assalaamu calayka ya amiir اlmuminiin hawshuu isqabadsiiye ayb faqaala lahu cumar wuxuu ku yidhi maa badaa laka maxaa kaaga muuqday meeshan maxaa kaaga baxay fii hada اlismi yabna caas buu ihi inaa caasoo warka kaa socon mahaye yaa amiir wa kaagale maay t ii sheeg amiir mumin waxbaa kaaga jire xaggee ka yimid maxaad u gocotay xaggee ka keentay dantaad ka leedahay maxay tahy cumar nin ma ahayn wax loo qariyo nin wax loo aad caqli badan bu ah weliba dareen kusuu taagan yahay ayib maa badaa laka maxaa kaaga muuqda oo kaaga baxay fii hada ismi magacan asaga yam alcaas latakhrujanna eh, ka baxdaa oo ka baxdaa buu i mima qulta waxaa tiri meel baa taari wey warkan aad tiri amiirulmuminiin meel baa taari ballamka ku taqaano wey meel saar nabi maxamed baan ka maqlay saxaabaa ii sheegtay waa arin wanaagsan anugu madahi niman baan ka maqlay meel saar asnib lagaa diiga yeeli maayo wey latakhrujanna ka baxdaa oo ka baxdaa mima qulta waxaa saar aad tiri aw la caaqibanaka wey warkuu waa cadya qaala wuxuu yihi marka camr bn caas nacam meel baan saarahay ballamka ilaahi qadima labiidun baa soo galay ibnu rabicata wacadiy ibnu xaatim faqaala lii waxay gu dhaheen istadin lana calى amiiri اlmuminiin faqultu waxaa idhi bu uhi antuma wallaahi asabtuma isma markay saa i dhaheen waxaa idhi ballamka ilah anugu waaba ku rafaatanayn cumar khaliifata abi khaliifati rasulilah baaban taagnayn baan ku jabna meesha cumar khaliifati abi khaliifati rasuulilah abtirdheer wey cumarkii ahaa khaliifkii abubakar abubakar sii ahaa khaliifkii nebi maxamed idan wuxuu nimankaasaa magacaada helayba hawl gaaban weeyo adaguna amiir baa tahay wanaxnu muminuun miyaana muminiin ahayn ha waa tihiin adu maxaad noo tahay madaxweyne isku qaba haddee amiir lmuminiin marka wuxuu labada nin baa magacii helay anna baan ka faaidaystay nin baa ceebeed iga lexa faqultu waxaa dhi antumaa labadiinamaa wallaahi ilaahay ku dhaartay asabtumaa helay oo asiibay ku habsaday ismahu magaciis wainahu alamiir cumar waa amiir wanaxnu lmuminuun baa idhi bur fajara alkitaabu maalinkan laga bilaabo qoraalku wuxuu ku socdo ku dureersaday calى amiir اmminin min dalika اlyowm fajara alkitaabu waa maxay biamiir اlmuminiin saacadda laga bilaaba magacii la bedelay dhaqanka wuxuu iska noqday weeye amiir اlmuminiin min dalika اlyowm idan cumar bin cabdilcasiizow ayeyday baa saa igu sheegtay hadduu ku anfacana qaado haddii kale wareeg cadaysaba ku idhi khayr waa dhammaatay haddayba saxaabada isku raaceen murmuran baa yaalaba ijmacu saxaaba maca salaama ayb calaykum bisunati wa sunat alkhulafaaءi الraashidiin wa cumar min khulafaaءi الraashidiin maca asalaama wey marka muxuu bukhari asagoo ka rabaa salaanta imirka la salaamhayd intaasu ka rabaa assalaamu calayka ya amiir اlmuminiin intaasu ka rabaa asagu baab in madaxweynaha la salaamhayo xadaثna abu اليمان الxakم بن ناaفع أخbarna شhucayb بن أbي xمزة عن الزهري qاla أخbarnii cubayd اللahi بن cabd لlah بن cتبة بن مسعوud hoosta wuxuu leeyahy magacaas dhowr nin baa iska laakiin kan waxaad moodaa inuu yahay ninka loo yaqaano ninka hadda aanu sheegnay ibn mascuud alhudali ninkaasa caan ku ah biriwaayati can cuثmaan بn xunayf can cubayd الlahi bn cabdالlahi bn cutbata bn mascuud alhudali qaala wuxuu ihi taabicigaas qadima mucaawiyatu mucaawiya ibn abi sufyaan baa soo galay xaajan isagoo xaaji ah xajatahu اlأuulى xajkiisa u horeeye uu soo xajiyo wahuwa khaliifa isagoo madaxweyneah lagama hadlayo xajajka kale uu soo xajiyay isagoo waaxid min almuslimiin aw waaxid min asaxaaba waxaa laga hadlayaa intuu xilka qaaday amiirka noqday oo weliba caamal wixii ka dambeeyey sanadka afartanaad wixii ka dambeeyey ah baa laga hadlaya wahuwa khaliifa isagoo madaxweyneah fadakhala calayhi waxaa u galay markuu xajka yimid cuثmaan ibnu xunayf alansaari waa min albadriyiin nin bedro aad u qiimo badan wey xeel badanna usoo qabtay muslimiinta faqaala wuxuu yihi asalaamu calayka ayuha alamiir waraxmat اllahi wbarakaatu cumaan baa salaamay wuxuu hi asalaamu calayka ayuha alamiir waraxmat اllah ayuha alamiir waraxmat llah wuxuu ku gaabsaday ayuha alamiir almuminiintii buu ka tegay idaafadii buu ka tegay faankaraha arrintii waxaa inkiray oo diiday oo ka biyo diiday ahlu shaam reer shaamna weligoodba waa la yaqaanaa waxay ahaayeen niman ku khariban xagga boqorada iyo madaxweynayaasha waxaa loo yaqaanaa shaamiya baa la dhahaa dhaqankooda waxay qaabiyeen waagi dambe gaadheen ama marwaaniya waxaa tirada ay gaadheen waagi dambe inay dhahaan madaxweynayaashu waa macsuumiin in ninka amiirka ah ama madaxweynaha la adeeco fii kulli shay xataa fi lmacaasi bay qabeen qayb ayaga ka mid a ah. waxay dhaheen badhna waxay gaadheen dhahaan waa macsuumba badhna waxay dhaheen ma ahe macsuumiya waa khaldami karaa laakiin dunuubtiiso dhan waa laafi annaga waan ku raacayna halkaasay la gaadhay reeshaa marku ay ku aafeysanaayeen ayib waana dhaqan hadda ka jira weye boqorada carbeed ay qaateen hadda hawsha ayadan wa ninkan gaalnimada dhextaa maka qabaata maya waliyu lcahdi amiiru اlmuminiin xaakinkamas huwa aclamu bilmaslaxa acrafu bilxaal isaga hawshaa garanaya halla daba socdo maad ataa naarna gelinaya hawsha khilaafka jooji raac adiyaga iyagaa danta islaamkaa yaqaan iyagaa u jeeda iyadoo sheekh albani waagi difaaci jiray waagi dambe ka khanacso ku daalay markaasuu yidhi waxaas waa balaayo salla diinta kuma laha waagi u difaaci jiray nimanka hawlahooda iyo waagi dambe sheekh wuxuu gaadhay markii dagaalkii khaliijku dhacay sagaashan iyo kow wixii ka dambeeyey sheekhu way soo kartay markaasuu dad maqasho acrafa bilmaslaxa iyo weliyu اlamri weliyu lcahdi asaga hawlahan u dhuuban waa gaalnimo horteed buuri iska ilaali cajalu saa ku leeya baan hayaa oo biqawlih si kastaba noqotay waa dhaqanay yaqaaneen intaa hadda keliya uu yidhi saxaabigaas badriga uu yidhi ansaarigaa assalaamu calayka ayuha alamiir waraxmat ullah reeshaa muxadhiinta munaafiq baa tahay dhaqan lagu yaqaano ibnu taymiya ka calacalay minhaaj sunna wa haadihi shaamiyatun faasiqiyatun marwaaniyatun baad arkaysa wa qaaluu waxay yidhahdeen reesha man hada almunaafiq bay dhaheen munaafiqun waa kuba aladii kaasoo yuqasiru gaabinaya ama ku dabatolaya meel kaga dhacay bitaxiyati amiir muminiin salaantiisii ninka meel kaga dhacay munaafiqan waa kuma macaawiya laftarkiisu si adag nimanka ama difaacin radi allahu tacaala canhu si fiican u difaacay ahayd laakiin weli wuxuu u xagliyey oo isaguna la saftay qolyihii uu watay ee shaamka la yimid ayb <clears throat> fabaraka cumaanu cumaan baa jilba joogsaday ama jilba jabsaday calaa rukbatihi lowyihiis uuba fadhiiyey markuu la yaaba meesha baashu marayso ayuu lowyaha ku istaagay markuu lagu fadhiyey ama wuu taagnaaoo wuu soo fadhiistay uma qaala wuxu uhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiow ina haaulaa'i qolyahan reer shaamad wadateen camlayaasha ah ankaruu calaya way u diideen amran bay u inkireen anta adugu aclamu aad u ogaalbadan tahay bihi asaga minhu iyaga arrinaad og tahay inay bannaantoo la isticmaali jiray oo rag kaa khayr badan loo isticmaali jiray abubakar wa cumar wa cumaan wa caliy baad hadda yay dhaheen ugu takfiiriyeenba wax ku dhow man haada almunaafiq bay la soo istaageen annagood ka aamusan tahay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay bu laqad xayaytu biha waxaan ku salaamay salaanta ayada abaa wa cumara wa cumaan baan ku salaamay famaa ankarahu mana inkirinoo mana diidin mana qoonsanin axadun ruux ma qoonsano oo minhum kamid a abubakar iyo cumar iyo cutan midnaba maxay kuwu sheegahayaan camlayaasha ee boqoraha daba orta ayib maxaase adugu aad nacam oga dhihi maadqabati nimanka faqaala mucaawiyatu wuxuu ku yidhi liman takalama qolyihii hadlo min ahli shaam ah ree shaam qolyihii ree shaam ee yidhi man hada almunaafiq yidhi yuu mucaawiya la hadlay wuxuuna ku yidhi calaa rislikum warkaadsada war tartiibtin warkaadsada tartiib fainahu weliya shaniga qad kaana waa ahaa bacdu maa yaquul bacda maa yaquul u fiirso hadalkaas hadal tabar daran wey ayib sunatu abibakr wa cumar wa cuثmaan fainahu qad kaana waa ahaa bacda maa yaquul wuxuu sheegay qayb ka mida waa jirtay arrintaa waa dhacday ayib waa runtii waa saxanya waana khaldadii inu dhahay horta ayib waaddana waxay leeyiin m waa xoogow xaalad dejin baa la yihahdaa nin booday oo buubaalka qaado saf la booday waa in la dejiyo kadibna hadhow xaalada lagaba hadlo ayib almuhim mucaawiya boqor buu ahaa khaliif ma ahayn boqorada muslimiinta meesha ka bilowdeen buu ahaa ayib walaakin buu haddaan mucaawiye ahla shaam reer shaam lamaa xadaat markay dhacday haadihi alfitan fitnooyinkan isku dhacan markuu dhacay oo annagiiyo aan cali dagaalanay oo annagiiyo riixyaad aanu kala baxnay ayib qaaluu waxay yidhahdeen reer shaam laa tuqasaru aw laa tuqasaru la gaabin mahayo ama lagu goodfali mahayo ama laa tuqasir aday kugu jeedaane adayma arakayni inta waa macuul tuqasaru si fiican lagu gaboodfuli ama la gaabin mahayo cindana agtayada haddaanu reer shaam nahay taxiyata khaliifatina khaliifka annaga salaantiisa lama soo gaabin karo barkiin baaba qabay inuu ah macsuum yahay maaba salaanka sheegaysa nii waaan u malayn bui fainii anugu ikhaalkum waxaa idiin malayn reer xijaazo ya ahl madiina adaan mucaawiye ahay fainii khaalkum waxaan idiin malinaya yaa ahl madiina taquuna inaad tiraadaan licaamili sadaqati ninka sadaqada soo urana ayuha alamiir ninka sadaqada soo uraya saaciga zakada soo uraya yaad amiir dhahdaan anoo madaxweyne amiir bas yeelaya muminiin raaciya socon mayse wuxuu hawshaas soo amiirun maaha khalad bay ahayd xoogaas fakfakada in ninka la yar mashxarado oo la yar shaaximo xataa cumar baa kula dagaalamay hadda kor macaawiya oo ku garaaci gaadhay ayib marka dhaqan reer shaam iyo mogta shaam waxay jirtay xagga reer ruum baa haysan jirta waaga hore gaalaa ka dhaweyd nasaara haysan jirta nasaaraduna in boqoraha la weyniyo oo la tacdiimiyo howlahaas tacdiimka noocaas ahaa qaybo kamida ah u soo disa muslimiinta aggaa joogta darisba diintiisa ku yeela baa la yidhi xogii baa tasiiriye xaggaasi baashu ka timid laakiin xumaan kale ma jirin idan maadaama aad amiirkiiba iskaga dhahdaan amiir ku tirahdaan ninkaas sadaqo ururiya madaxweyneha khaliifka hawsha laga duwo amiiru dushaa laga saaro marka waxayna u qaateen inaad khilaafka weli daba taagan tahay oo aad diidan tahay anay khilaafadayda saa darteed bay reeshan kugu soo boodeen ee dhib kale ma jiro aduu hawshu waa xali almin bakaar muxuu ka rabaa asagu in amiirka la salaami karo buu ka rabaa intaasu bukhari asagu u keensaday xadaana abu nucaym cuثmaan ibn xunayf wuxuu dhintay khilaafadii mucaawiya laftiga geeriyooda asagu cumar bu wuxuu mas-uul oga ahaa ard اlkuufa oo dhan buu mas-uul oga ahaa calina basr o dhan buu mas-uul oga ahaa cali waagu joogay nin culus baa badri aad u qiimo badan ayb qabla اjamal xadaثna abu nucaym alfضل بn dukayn qal xadaثna sufyaan الthawri can muxamed ibn munkadir can jaabirin qaal dakltu calى اxajaaj xajaaj ibn yuusuf الثaqفي almubir alfasiq اlfajir الظaalim ninka asagaan u galay buu hi famaa sallamtu calayh mana salaamin buui ninka asaga ah ayaan u galay famaa sallamtu calayh bacdu salaf ba waxay ku tahay inuu gaal ahaa kaafir billahi alcadiim xajaaj ibnu yuusuf wa minhum ibraahim annaqaci taawuus ibnu kaysaan rag badan baa ka mid ahaa takfiiriyey ayib wax lagu takfiirina waa sameeyey wax lagu takfiiriyo waa sameeyey laakiin culimadu waxay u badan yihiin inuu yahay faajir faasiq oo daalim ah xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qاal xadaثna abu cawاnة alوضاح بن عبد الله yشhكري عن مغيرة بن مقسم الضبي عن سiماك بن سلمة الضبي ثقة إmام عن تmيم بن xdلم ثقة إmام qاal إنii inii anugu laأذkuru waxaan xusuustaa ama garwaaqsanahay أوla man سلma عalayhi bاlmرaةi bاlكuفة awala man ruuxii u horreeyay baan xusuusanahay ruuxaasu sullima lagu salaamo calayhi dushiisa bilimrati amiirumuminin laya bilkuufa kuufa markii la joogo kuufo nin amiiroo yimaada ama mas-uuloo yimaada ninkii ugu horreeyey amiir la yidhaahdo oo assalaamu calayka ayuha alamiir ama amiir almuminin la yidhahdaan garanayabu warkumuu aha ninka asaga waa kana ninkii kharaja almuhiirata bnu shucba ayaa baxay min baabi araxba baab ruxbu ka baxay oo masaajidkii ku yaalla kuufo dhankiisa kale ah fa jaaahu rajulun baa u yimid rajul baa u yimid aniga fa jaaahu ima qore fafaajahu baa ii qor laakiin fajaaahu bay nusakda u badan yihiin fajaaahu muhiira waxaa u yimid rajulun baa u yimid oo min kindata reer kinda ah qoysaa ka dhashay zacamuu weliba waxay sheegeen ninkaa yaqaana annahu inuu ahaa ninkaa u yimid ee reer kinda abuu qurata alkindi abu qura ibn mucaawiya ibn wahab ibn qays alkindi ninkaasaa u yimid muiira fasalama calayh waa salaamay <clears throat> faqaala wuxuu yidhi asalaamu calayka ayuha alamiin waraxmat اllah ayib markuu baabkii albaabka masaajidka xaggiisa ka baxay muiira ayaa ninkaa ka hor yimid ninkii baa salaamay muiir muxuuna yidhi asalaamu calayka ayuha alamiir waraxmat اllah ayib amiirkaas muiirad ka dagaalamay irsaad muaawiya muxuu lahaa amiirka wax ku dar muaawiya wuxuu lahaa amiirka wax ku dar muiira wuxuu leeya amiir ma dhihi kartid assalaamu calayka ya muiira taagno mamnuuc waa rag waa kala tegahaya rag waa kala dhaqaajinhaya isku fahan lama aha faqaala wuxuu ihi asalaamu alayk assalaamu alaykum assalaamu calaykum buu ku jawaabay ninkii ahaa muiira fakriha waa nacay waa nacbaystay waa kohday arrinta ayada amiirka ah faqaala haddana wuxuu yihi asalaamu alaykum ayuha alamiir waraxmat اllah asalaamu calaykum hal ana ilaa minhum am laa ayib intan dambe waxaa weeye waxaa weye hadalka waxaa ku soo celiyey muhiire hadalkiiba kuhanaya jaabir markuu yidhi waa kuma ana nabi maxamed wuxuu yihi ana ana aa la canjiray ee lagu soo celiyey waa macquul ina marka ay tahay hadalkuu dhanansanayo muqiiro uu ka xanaaqsan yahayo uu salaantii ku soo celiyey ninkii reekinta iyo inuu mar labaad ku celiyay ninka reekinta waa macquul wuxuuna yidhi hal ana anugu miyaan ahay ilaa minhum almuslimiin war muminiinta aad sheegtay mid ka mida iyo muslimiinta amiirkan hadloosi muxuu yahay xil baa la ii soo dhiibey xilkii baan hayaa laakiin xilkaa waxba ii faa'iidin maayo muiira bnu shucbaan taagana aaqafi halkaasaan taagana hawshaa hawl kuu taalla ma aha ka bax qaala simaak wuxuu yidhi simaaga xadiidka warinaya simaak ibnu salama addabi wuxuu yidhi uma aqara biha bacdu waagii dambe waa ogolaaday marka adduunka dhan wada gaadho dadko dhan baa de amiir lagu hayo yuu iska yeela waagi dambe lakiin marka hore ma ogolen bu amiir in atraaf ma diidi ma ogolaan jira uma aqara waa sugay biha imradii bacdu intaa kadib in lagu salaamo xadaana cabdulaah baa ii qora aniga ahbarana muxamed wuxuu qoray ma jira ka bilaabay muxamed xadaana muxamed xadaana muxamed ibn muqatil ibn marwan sheikh اlbukhaari qaala xadaana cabdاllaah ibn man kuma ninka asaga dabaqada had u dhaco abdillah mubarak shay fiican haddii muxamedka uu yahay bukhaari uu yahay cabdulahi waxau noqonaya katib ley cabdulahi bn salix katib ley abarnaa xayw ibnu ficlanus anigu wuxuu iga bilaabaya akhbarnaa cabdulahi maxamed ima qor aniga nusakdayda waa gooye badna waa u qorhaya ayib maxamedka ama waa maxamed ibnu muqatil marwan dhowr kuranu soo maray ama waa bukhaari laftirkiisa ayib abarnaa xayw ibnu shurayxin qaala xadaanii ziyaad ibnu cubayd min ximyar ziyaad ibn cubayd waa maqbuul ninka asaga ah ninka xaggee ka dhashay batnun jilib weeye ama waa raas oo min ximyara reer ximyar ah qoyska ximyariyiinta ee yaman ka yimid qoyskaasu ka dhashay ninkan ziyaad ah qaala wuxu uhi ziyaad dakhalna waxaanu u gallay calaa ruwayfic ibnu haabit ibnu sakan asaxaabiy aljaliil saxaabigaasaan u gallay wa kaana wuxuu ahaa saxaabigaas amiiran amiir buu ka ahaa iyo mas-uul fajaءa rajul nin baa yimid fasalama calayhi ruwayfic buu salaamay wanaxnu cindahu anagoo agtoodno markaa ka agdhow faqaala wuxuu ninkii musalimkaa salaamahaya amiirka assalaamu calayka ayuha alamiir faqaala lahu ruwayf wuxuu ku yidhi low sallamta haddaad salaami lahayd calayna annaga haddadna salaami lahayd laradadnaa calayka asalaam salaanta waan kaaga jawaabi lahayn salaanta waanu kaaga jawaabi lahayn walaakin hase yeeshee inamaa sallamta waxaad salaamtay calى maslamata bni mukhald salaam mukhald baa annaga namaan salaamin buur salaanta hadda aad tuuraysa taydii ma aha tii maslamata bn mukhald wey oo asaguna saxaabi kalo min sakaari saxaaba ah wa kaana maslamatu wuxuu ahaa calaa misr masroo dhan buu markaa ka ahaa amiir maslama ninka ruwayficana magaalo masr ka tirsan buu amiir ka sii ahaa oo ninkaasuu mas-uul u ahaa waa guddoomiye degme ninkana mxuu ahaa barasaab gobol buu ah soo saa maa marka salaantan amiirnimada ah maslama iskale buuri anugu melihi aniga waxaa tira asalaamu calayk ya rawayfax taagno ayb tii masxaabi ka hadlaya wa kaana maslamatu wuxuu ahaa calaa misr misr oo dhan mas ka ahaa idhab aad buuri ilayhi u tag maslama oo falyarudda calayka salaam buuri intaad lugayso salaanta hadda aad hurta asaga kaaga jawaabo orod aad masr aad isaga kaa radiyo anu kaa radin maayo lann taydayda ma ah waxaan lahayn sheegan maayo wayuxibuuna an yuxmadu bima lam yafcal ka cararaya saxaabigu aduguna hadda wax kasta anaa daadiyay bay rabta tira wax kasta anaa sameeyey ayib idhab aad buri ilayhi asaga aad maslama falyaruddaha kaaga jawaaba calayka salaam qaala ziyaad wuxuu yidhi wa kunnaa waxaanu ahayn idaa ji'naa markaanu u nimaadno fasallamnaa aanu salaanno ninka ruwayfica wa fi lmajlisi asagoo majliska fadhiyay qulnaa waxaanu dhihi jiray waaga dambe assalaamu calaykum amiir amiir waan daynibu ninka wixii ku dhacaban ogeyni nin baa waxaa leeyahy salaantan ayadaa soco faraskan qaado masar aad xerada faraska intaad tagto maslamaha kaaga jawaabo marka w intaa kadib annaga waxaan ku ekaysanay assalaamu calayka ama assalaamu calaykum ضaciif اlisnaad mawquuf ziyaad ibn cubaydin majhuul ayb baabu الtasliimi calى الnaa'imi ruuxa jiifa in la salaami karo xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qala xadaثna سulayman بن مغيرة المkhزuمي qala xadaثna ثاbت بن أسلم البناني عن cabdالرحمن بن أbي ليلى الأنصاري ثقة الإmام عن المقداad بن أسود أbu leyla waa صaxaabi ansaari ah wiilka cabdiraحmaan waa taabici ثiqa ah wiiluu dhalay oo maxamed iska lihahda ibn abi leyla oo daciif ah ama sayi xifdi ah muxamed ibn abi leyla baa laska odhan oo awogii baa loo tiri ayib odaygu waa saxaabi abuleyla cabdiramaan waa taabici ia wiilkuna oog dacfi ba ku jira an midaad hadda marka waa taabici can miqdaad bn aswad qaala kaana اnabiyu <clears throat> nabi maxamed wuxuu ahaa yajiiu kii yimaada min alleyli habeennibu u imaan jiray reerkiisa tumsaad kusoo yardaa fayusalim <clears throat> wuxuu salaami jiray <clears throat> tasliiman salaan laa yuuqidu aan toosinaynin naa'ima ruux hurda wayusmic wuxuu eh, eh, maqlisiin jiray alyaqdaana ka soo jeeda ama wayasmac uu maqlo alyaqdaanu labadaba macquul salaad nabigu uusan ku toosinaynin ka jiifa ka soo jeedana u maqashiiyo ama ka jiifa aan toosinin soo jeedana u maqlo nabigu salaami jiray marka in derbiga dhawaaq lama rabo salaada dhaxada uxduur dayran la salaami hawshu maaha idan laakiin macnuus ma keenahayaan macnuus ma keenahayaan oo oda waxay leeyihin bukhaari fahamkiisa xagee ka qaatay fahamka bukhaari waa cad yahay odaada waxay leeyihin waxa laga yaabaa inuu salaamayo dadka soo jeeda inta soo jeeda uu salaamayo saa darteed buu salaanta u gaabiyey saysan u toosin u baraarugin dadka jiifay ama hurday culama waxay leeyihin bukhaari fahamkiisa kaa saxano ruux guri la jifadaad soo gasho waxaa salaami salaam hadduu ruux soo jeedana uu maqlo ka jiifan aan toosinin markaad habeenka soo furtaad in la jiifo ma inyaan la salaamin hawsha ma waa la salaami xaqay u leeyihiin wey ayib taasuu bukhaari soo ka qaadanaya baab xayaaka allaahu ilaahay ha ku nooleeyo ama rabbi ha ku salaamo buu baab yahay xadaثana camr ibn cabaas waa iqa ninka asaga qaala xadaثana cabdالرaحmaan ibn mahdi can sufyaan aلthawri can abiihi oo saciid ah ila waa sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri aabihii saciid wey abi saciid buu ka warinayaa saciid bn masruuq abihi waa iqa ama waa saduuq wiilkiisaa ka culus rag badan baa saas cali bn cabdillahi almadini abulxasan asagu waa nin imaama jabala aabihina waa daciif ayib maalin baa la wadiida cali waa aabbaha ka war niman kuwa dhib badan oo naxishoonayn yaa daba dhigtay waaliga ku haya fulan waa daciif hebel waa majruuc ka waa matruub kaa waa raafida khabiis kadaab aabbaha ka warran baa leh cabaar buu aamusay aabbahi waa daciif buui slku <laughs> niman leexanaya ma <clears throat> daawud sulayman ibn eh, eh, ashcata sijistani saaxib sunan isna wiilkiisu daciifiyey mhm. inay kolaan bay rabaan hadduu dhaho aabbahay n kolley oday waayeno waalida weeye udii dhaho ali wadaadku waxaa weeyaan hay la jiifiyanaa banaan fiqiisu talkii kama janna iska ilaala weliga hawlahaas daminaha lagu qor a iska ilaaliso dahbiga wiil dhalada la abu hurayra iyo qur-aanka aad u baray qur-aankuu baray markuu cilmi doonayuu raaci jiray wuu waday wuu waday wuu waday wuu tarjamaystay taarikhulkabiirka yuu u tarjamaystay siirkan inuu ku sheegayaan filaya markaasuu wiilasheedu hebel waa nin fiican ama hebel falaa barakata fiihi bkhayr malaha ninka asaga faxdaru minhu inta juhdi kaga bacday buu ihi asaaniiduha iyo xadiid ha ka dhegaysanina bui boqol xadiid ka badan iyo kumanaan kun saadkood laakin waa laa barakata laa khayra bihi facdahu minhu hebel iyo hebley gabadha heblaha wax ka wariyaba kaasu maaha kaa baraka laawo wey iskaga leex wuxuu waa diin ammaano wey uu kula dhashay waa in adeerkaayo xoogo ka leexa hawshu ma jirto inta wax la leexin karto waa intaysan hawshu hawl diina noqonin waxa hawl siin karta iyo xoolahaada iyo baabkaada baab laakiin markay noqdo diin waa inaad daacad noqotaa la doonaya ah, wadaalka la yidhi lodii waa beer daaqday lo waa beer gashay markaasuu unsha dheer intii la qotam warankeeba intii la qotamiyo sida raashinka loogu guraho loogu guraho loogu gura ilaa intaa ila ekeysan loda alla hayabaa le yaan la sii dayni xale sheekhu waa lodeyni lodaadi wey intaad usha saa u jeerjiifisaan ku gura buuiy markay qarsoontana loda hala dareeriy haddii la qotamiy laba shubogta waa hal bitir laba tir bay noqoni masagada buuxisaa waxa weeyaan waa caqlafooq haddii laakiin waranka laga jiifiyo <laughs> laba kintaal baa buuxin <laughs> oo soo gaaraysa asaga hawl halis wey labada gol hawsha iyada culamaa u suuq waa dhooban yihin la waayi almuhim can shacbiyi can musaraxil ana cumara cumar khaaab baa qaala licadiy bni xaatim wuxuu ku yidhi xayaaka allaahu rabbi ha ku nooleeye min macrifatin aqoon xaggeed ayib ضaciifu isnaad buu sheekhu yidhi inqiaacihi inqiaac baa ku jira ashacbiyu lam yudrik cumara shacbi cumar ma soo gaarin lakin xadidku waa xasan wey ama waa saxiix maxaa yeelay maraasiil shacbi cinda almuxadiiin waa saxaax sheekhu siday uga qorsato ma garanaya anigu shacbi hadduu mursal sii daayo ama saxaabi wax ka wariyo ama wax irsaaliyo maraasiil ashacbi cinda almuxadisiin waa sixaax ama waa saxiix biitifaaq itifaaqaas cijli baa soo guuriyey fii hiqaati ku guuriyey ibnu taymiya baa soo guuriya fi kitaabi asaarim almasluul calaa shaatim arasuul marka waa saxiix asarku idaa marka xayaaka allah waa allaha ku nooleeya bimacnaa waa cimri dheer ba lagugu ducaynaya ama rabbi ha ku salaamo labadaa way noqon kartaa inta way noqota dhib malaha wey inkastoo axmed uu diidi jiray oo dhihi jiray cimriga allaha dheere wax loogu ducayn maayo maxaa loogu ducayn cimrigu waa qoran yahayba weligii la dheeran maayo hawlo kale ilaha ku dambi dhaafo iyo hawlahaas laga wareego ayib marka waa fasaxan tahay laakin xadaثna abu nucaym qaala xadaثna zakariya can firaas ibn yaxya alhamdani can caamir ibn sraxiil caamir ashacbi wey can masuuq alajdac can caaisha marxaba marxaba sheekh baabmiyaan ka tegey baaba marxaban weeye baabku marxabma soo dhaweyn wey ahlan wasahlan wey wax waad garanaysaane can caaishaةa radi allahu tacala an qaalat aqbalat waxaa soo qaabishay oo soosoo qaabishay faaimatu faatima soo baxda mar soo tiri tamshi ayadoo u socota tamshi ayadoo soconaysa kaana mashyataha socodkeeda aad moodo mashya nabiy nexn socodkiisi waxay u socotaa u laafiyoon u sanqaadaysaa si nebi maxamed nabigoo jeexiisa ay ahayd xadiika in badan baynu soo maray xadikii dheeraawe faqaala nabig wuxu uhi marxaban bibnatii marxaban soo dhoweyn baa u sugnaatay gabadhaydi gacmo fura ku so dhowey marxab uma ajlasaha can yamiini dhanka midig buu nabigu iska fadhiisiiyey aw can shimaali oo dhanka bidix buu fadhiisiiyey yani waa xadiidkii dheeraa ee nebi maxamed markuu dhiman hayey fadlagu iman jirtay ku saabsanaa wey marka in marxaban ruuxa la odhan karo oysan dhib lahayn baa laga qaadanaya xadaثna abu nucaym alfadl bn dukaynin qaala xadaثna sufyaan athawri can abi isxaaq asabiici can hani ibni hani alkufi xasan xadiid wey sida raajix ninka asaga ah can caliy bn abi aalibin qaal ista'dana camaaru camaar bn yaasir baa nabiga idan weydiistay ma soo gala cala الnabiy rasuul facarafa sawtahu nabi maxamed codkiisi buu gartay camaar ile nabiga in bal la soo qariibay waa muhaajiriinta hore wey ayib nabigu codkiisi buu gartay adaabka hore hadalkiisi buu dareemay faqaala wuxuu yihi idanuu lahu idanuu lahu marxaban biالطayib اlmuطayab idanuu lahu idima qoro waa riwaaya cinda tirmidi waa lafdi cinda tirmidi nabig wuxuu yihi idanuu lahu u fasaxa soo daaya kama sugin nabi maxamed ma soo dayna nabigu codkiisi buu gartay war soo daaya camaar weeye ka leexda ayib idanuu lahu idma marxaban soo dhaweyn waxay u sugnaatay biطayib ninka wanaagsana ee asagu dunuubta iska dheeraaye ee khayrka jeclaa almuayabi la dhahiray min allahin laga dhahiray isagu waa isdahiray oo wax uu la haay oo juhdi ama dadaal ah oo alle u dhawaasha ama jiraan uu la hahay ilahina subxana watacala waaba amaanay bal nabi xamed sal inu camaar tinkiisa laga bilabo tinka madax laga bilaabo ilaa ceebtoos iimaan laga buxsho waa weel imaama socda culus baa ninka asaga ah ayb abulyaqdaan baa loo yidhi xudayfa waagu dhimana isagoo xanuunsan marka istixaab isku dhaceen cumaan intii la dilay weli aan la dooranin aan la dooranin cali aan la calimo saarin ba xudayfa xanuunsan waa xanuunka u dhiman doonaba kama kicinba xanuunka asaga yaa la xudayfa adaa saaxibu sir rasuulilahi ahaa howlahan fitanka iyo ashaad saaca iyo qulqulatooyinkan adaa nabiga kuu sheegay yaan maanta doorannaa yaase dabagallaa wuxuuhi abulyaqdaan ma nool yahay haa abulyaqdaan waa camaar bin yaasar kuyadiisi wey markaasuu ninkaa raaca buu abulyaqdaan camaar bnu yaasir dabagalaba meeshuu maragala maxaa yeele waxaan maqnay maxamed wala buu hi abu camaar abulyaqdaan wuxuu ku dhiman doonaa cala alfatra yaduuru macahu xayثu daar dhanku u dhaqaaqay wanaagku jiraabaa nabi maxamed ka maqlay haddii la iskhilaafo ninkaa dabagalabo nin culus baa camaar bnu yaasir dheleel lagu maraaya ma kuma hene marka bilaash juhdi tadxiiga hawshaa ku helay wuxuu soo maray reer alyas waa taqaanaa baabu kayfa radd salaam kayfa sidee buu ahanaya radd salaam saanta qaabkee loo qaaday sidee loo radiyey ma dariiq mucayan ay leedahay mise waa jaantaa furan xadaثna yaxya bnu sulaymaan aljucfi saduuq qaala xadaثanii ibn wahb cabdالlah bn wahb alqurashi qaala akhbaranii xaywa bnu shurayxin can cuqbata bni muslim الtujayri ثiqaة faqiih can cabdالlahi bni camrin qaal baynamaa naxnu juluusun xili aanu fadhinay cinda الnabiy nabi maxamed agtiisa aanu fadhinay fii dili shajaratin geed hooskii baan nabiga la fadhinay bayna makata maka inta udhaxaysa ku yaala iyo wlmadiina id isla markaa jaءa nabigu waxaa u yimid alcaraabiyu nin reemiya u yimid oo min ajlaf الnaasi dadka midka u qalafsan ah reemiyi mogta qalafsanaan iyo adayg iyo kakanaansho iyo xurmadaro agtooda ka day ayib warhoy waxaankuba ka bilaabi Ah, warwar intaad u kaayayso <laughs> ayb hadduusan ku aqoonin w lakin yaqaana wa xurmeeyaa markuusan ku aqoonin uusasan kaa gelin hawl taallamaah min ajlafi الnaasi dadka midka u qalafsan ah iyo waashadi midka u adag ninkaasaa nabiga u imanaya reemiyiga iska socda yaa maxamed bay ka bilaabahaya faqaala wuxuu odhanayay assalaamu calaykum min reemiyi ah faqaaluu muslimiintu iyo nabi maxamed waxay odhanhayeen alaykum alaykum الsalaam alaykum bas an iga qoran lakin fi bacdi nusa waa ku qoran wacalaykum asalaam idin qoranta soo ma ayb xadaana xaamid ibn camr xaamid ibn cumar cafwan abu cabdiraxmaan albasri iqaة imaam qaala xadaana abu cawaana can abi jamrata taabicii jaliilka ee ardayda ibn cabaas ee ahaa weeye nasr ibn cimraan baa loo yaqaana magaciisa adabci samictu ibna cabaasin idaa sullima calayhi ibn cabaas baan maqlayo marka la salaamo yaquulu wuxuu odhan jiray وعalayka وraxmaة الlah aلsalaamu عalaykum marka la wuxuu dhihi وعalayka وraxmaة الlah way iska bannaan tahay in la ifraadiyo وعalayka la way bannaan tahay laakiin waxaa u badan sunada u badan in la jamciyo miinka la raaciyo وعalaykum la yihahdo qaala abu cabdالlahi wuxuu y bukhaari ah bukhaari weeye wa qaalat kayla gabadhaa kayla loo yaqaano waxay tihi binti mahrama alqanawiya waa xadiid iman doona weeye kun hal boqol toddobaatan iyo sideed xadid ku iman doona so xadiid dheer wey xadiid dheeroo iman doona wey ayb qaala rajul nin baa wuxuu yidhi gabarh saxaabiyad ah qaala rajul nin baa wuxuu yidhi assalaamu calayka ya rasuul allah qayla binti makhrama alghanawiya loo yaqaanaa ayib waa saxaabiya jaliila xadiidkuna waa mukhtasar waa mucalaq majnuuma bukhaari marka wuxuu tilmaamaya xadidku inuu sugan yahay waana ficla waa sugaya xadiidku qaala rajul nin baa wuxuu yidhi assalaamu calayka ya rasuul allah faqaala nabi wuxuu yidhi wacalayka asalaam waraxmat اllah in marka la ifraadin kara damiirkii nabiga saxaabi wuxuu ku salaamay bidamiir ifraad khidaab mufrad ah amir wuxuu ku jawaabay khidaab mufrad ah ayib way iska banaan tahay wy laakiin waxaa loo badan yahay sunad xadiis u badan tahay jamca idan labadu waa fasaxan yihi xadaثna cabdالlahi bn maslmة الqacnabi qaala xadaثna sulayman bn mugiiraة الmakhzumi can xumayd bn hilaal can cabdالlahi bn saamiti can abi dar qaal ataytu الnabiya nabi maxamed baan imi salawat اllah waslaam aleyh xiina waktigii faraga uu nabigu ka farxashay min salaati salaadiis u ka baxay waa waagu nabigu imanayay maka ugu yimid wey abu dar fakuntu waxaana bui awala man xayaahu ninkii u horreeye nabiga ku salaamay bitaxiyati اislaam salaanta islaamka cim sabaaxan iyo nebi maxamed uma barideen iyo hawlahaasa la waday anaa ugu horreeye hawsha waday si daaya buur faqaala markaa nabiga anuu aan salaam wuxuu yidhi wa calayka asalaamu calayka ya rasuul lah baan ku oday buur idan nabig wuxuu igu jawaabay wa calayka waraxmatullah miman anta aduu qoyskeed ka dhalaartay xageed ka timid nabiga salaanta inaysan reer maka aqoonin waa garanay ayib idan qoysku yaaba nabiga iska hubsanayay qultu waxaan ihi min khifaarin reer khifaar baan ka dhashay waxaa laga qabay ninka caalimka ama mas-uulka ah inuu la socdo gobolkuu joogo qabaa'ilkiisa iyo acraabta dhaqamadiisa uu la socdo ayib baa laga qaadanaya xadaanaa cabdullah ibn صالح katib الleys xadaثnي leyt بn sacdi qaala xadaثnii yunis bn yaزيid alayli can ibni shahaabin الzuhri anahu qaal qaala abu salamة bn cabdiرaحmaan ana caaئiشhaةa radi allahu tacala canha qaala waxay tihi qaala rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu ihi ya caaئish caaئishooy hada jibriil kan waa jibriil wa huwa yaqra'u calayki wuxuu kugu akrinaya asalaam waa ku salaamhaya jibriil baa meeshan taaganoo ku salaamhaya ama waa dhaqaaqo salaam buu kuu rebay qaalat caaisha waxay tihi وعalayhi الsalaam bukhaari salaamta sida loo qaado kutusahaya wacalaykum waad dhigi kartaa wacalayka waad dhigi kartaa haddii ruux kala salaamta lagaga soo gudbiyo wacalayhi baa dhihi bukhaari kuleeyahay heel baa ku soo salaamhayey wacalaykum salaam dhihi mayse wacalayhi salaam baad dhihi asagii ninkii soo salaamay salaamtiis dan ka jawaabhaya ila salaamta xbaan baa soo socotay wacalayhi الsalaam waraxmat اllahi وbarakaatu taraa nabi waxaad u maa laa ara waxaan arkaynin jibriil nabigu waa arka lakin caaisha ma aragto turiidu bidaalika waxay oga jeedaa rasul rasuulka ujeeda waxay leedahay waxaad aragta waxaanan arkaynin nabiga ujeeda salawatullah aslam alayh ayib bal waxaa sugan inaad israacinayso ruuxii salaanta kuu diray iyo midkii keenaba waad salaami haddii calayka adiga keena salaanta iyo wa calayhi ninkii soo salaamiya asalaam wey calayka wa calayhi asalaam وraxmat الlahi وbarakaatu riwaayadna waxay ku darayaan adna isku dar addoommaha ilahna ku dar oo waxaad calayka wa عalayhi الsalaam وعalayna وعalى cibaad الlah الsaalixiin waxba ha ka tegin adigaysa salaan ummaddii salaan kii keenay salaan kii ku soo salaamay salaan adduunku marka nabad ha noqdo hada bilahi towfiiq وsal اllah وsل عlى mxamed